المجلس الثالث والعشرون بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر سفر عام 1443 الهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنة وصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات هو الموافق للتاسع والعشرين من شهر سفر التاسع والعشرين من شهر سفر caami alf arbacomiya waalaaiin wa arbaciina hijrat mustafa sala allahu calayhi waali waslem majliskan waa majliskii laba boqol iyo saddex iyo labaatanaad ee majaalis dulmarka sharaxa koobna kitaab suna nasaa-i habeenkan waa habeen arbica kuna beegan sagaal iyo labaatan bisafar kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu daxaya oo aada u dhow inuu insha allahu tabaaraka wa tacaala gabagabooba caawan in sha allahu tacala waxaan isku dayi doonaa haddii ay wakhtigu noo saamaxa inaanba gebagabaynaba kitaabka daxaaya oo marka usbuucan bilowgiisa usbuuc soo socda kitaab albuyuuc aan gaarsiino in kastoon soo marin lakiin insha allahu ilah baa yasiri baabu nahyi reebid la iska reebay ayuu baabkan u baab yahay can alakli cunitaan la cuna min luxuumi اladaaxi udxiyada hilbaheeda in la cuno reebad iska reeb ayuu baabkan u baabaya bacda alaain saddex maalmood kadib wa can imsaaki in lasii haysto odxiyada markii la gowraca in saddex maalmood kadib la haysto amaba la kaydsadaba oo lasii sii cuno ama meel la dhigto diidma laisu diida ayuu baabkan u baab yahay laakiin waxaa noo imaan doonta in xaalad marka iyada taagneyd awgeed ay u dhacday oo abaar iyo dad baahan oo imaaday iyo darteed ay ahayd laakiin markii dambe jaantaroogan laga dhigay oo la fasaxay ayaana imaan doonta insha allah tabaaraka watacaala xadiid afar kun afar boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay ramatullah kuna asxaab ibn ibrahim alxandali waahiqatun habtun xuja waa ninkii ataqanin faqiiha qaala anba'ana cabdirazaq ibn hamaam sanani qaala macmar qaala xadathana macmar rashid alasdi can zuhri can salim ibn cabdillahi ibn cumar ibn khataab ibn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka al sal sl naha wuxuu diiday an tu'kala in la cuno luxuumu ladaaxi udxiyada hilmahee hilbaheed in la cuno bacda alaain saddex maalmood kadib in la cuno nabigeena wuu diiday calayh slat slaam oo hilbihii toos in loo dhammaysto ayuu nabigeenna rabay amaba uu amray sal slm in marka dib loo dhigta ayuu nabigeena diiday sababta loo yeel waa noo iman doonta insha allah tabarak wataala xadidka afar boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai cali amat aqban aya qowm ibraahim asacdi aljawsijani waahiqat rumiya xaafid rumiya binasb can gundar maxamed jacfar weeyaan qaala xadaana maxa rashid alasdi qaala xadaana azuhri can abi ubayd abu cubayd mowla ibn cawf weeyaan sacd ibn cubayd zuhri waa iqatu qiila lahu idraak ay adraka nabiy sal l slm qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray caliya bna abi aalibin sayd cali oo ibn abi aalib ah maxaa idiin qoran maxaa kaloo idiin qoran radia allahu canhu qofu qorad ma jira karama allahu wajhahu cibaaradaas cibaaro waxaa weeyaan nooga imaaday niminka la yidhaahdo shiicada iyo raafidada ay nooga imaaday marka waa noo soo dustay waad garanaysaan khudbada marka la akhrin jiray alkhulafaaء الraashidiin abu bakrin radia allahu canhu cumar radia allahu canhu cuثmaan radia allahu canhu kadibna cali karama allahu wajhahu waa soo gartay ragga dadala soo saa ma meesha ay nooga soo dustay waa nimankaa shiicada la socda sayid cali iyo sayid abubakr radia allahu canhuma ayaa fadli badan biijmaaci اlumma waxaa fadli badan sida abubakr marka karama allah wajh wax gooni isagoo looga khasiisa waa ariiqadii shiicada haba yaraatay waxaa weyaan lama dhegaysanayo marka radia allaahu canhu ardaah weyaan ya sheekh macruufa oo caamay ahayd ya sheekh <laughs> ma hadda lama bedelini waxa loo dhahay iyo meesha ay ka imaadin baa la sheegay yani maogtahay horan waxyaaba badan oo caadiya dadka lagu soo tarbiyey oonan nusuus lahayn amaba nusuusteeda ay daciif tahay jiri jiray soo maaha marka kaba soo qaad hadda yaasiinka iqra'uu calaa mawtakum yaasiin waa waxaa weeyaan waa wax lagu camal falo oo ninku yaasiin seegay iyo yaasiinkiis waxaa lagu iibiyey qaalin rimeyo iyo wamaa ilaa daalika howlo la yaqaanay ahayd xadiidna waa ku qodanta lakin xadiidkii ma mise waa daciif lama eegin xadiid daciif uu ahaa marka dhankaas weyaan wa kale maaha waaya qala wuxuu yihi hahidtu waxaan xaadiray caliya bna abi aalibin ibna abi aalibin radia allahu ta arda fii yowmi ciidin maalin ciid ayaan xaadiray bada wuxuu ku bilaabay bisalaat ayuu ku bilaabay qabla اkhudba khudbada intuusan akhrin ka hor ayuu dukaday uma kadibna sallaa wuxuu tukaday bilaa aadaanin walaa iqaama aadaan la-aan iyo qiimad la-aan ayuu tukaday uma kadibna qaala wuxuu yihi samictu rasulah baan ka maqnay sal slam yahna isagoo diidi an yumsika inuu haysto axadun qof min nusukihi udxiyadiis shay-an shay fowqa alaaثata ayaamin saddex maalmood wax ka badan udxiyadii u gowracay inuu saddex maalmood ka badan wax ka haysto nabigeenna wuu diiday calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka afar kun afar boqol iyo شhan iyo labaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas alي mt akbarna daawuud mis abu daawuud way sulayman bn sayf اxarani wa iqaة xaafid qala xadaثna yacquub ibrahim ibn sacd bn ibrahim الzuhri wa iqaة faadil qala wuxu yhi xadaثna abi abihi waxaa weeyaan waa ninka la yidhaahdo ibrahim ibn sacd ibn ibrahim الzuhri wa iqaة xuja can saalix bn kaysan almadani wa iqaة habt faqih can ibn shihab الzuhri qala wuxuu yihi ibn shihaab ana aba cubayd abaa cubayd hadda aan soo marnay oo sacd ibn cubayd azuhri ahaa oo iqatun ahaa qiila lahu idraak ahbara wuxuu sheegay ana caliya bn abi aalibin radi allahu ta arda sayid cali qaala inuu yidhi ina rasul rasulka sal slm qad nahaakum wuxuu idiin diiday isagana waa ku jira dadka loo diiday an taakuluu inaad cuntaan luxuuma nusukikum udxiyadiina hilbaheeda fowqa alaain saddex maalmood ama saddex muxuu ahaa habeen imaan isku jira ayaa muxuu aha maalinta de waa labaatan afart saac saddex maalmood in ka badan inaad cuntaan nabigeena wuu idiinka reebay sala allahu calayhi waali wasalam baabka lixi labaatana lixii soddonaad baabulidni fasax liisu fasax fii dalik arrinkaas oo saddexdii in laga badsado in liisu fasaxay sababta laiskugu fasaxayu baabkan u baabiy ee horana keentay in saddex laisku qeydo ama laisku xiro xadiidka afar kun afar boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih ramat lla akhbarna moxamed ibn salamata almuraadi wa iqatun habt والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واثقة ثبت واللفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي واثقة قال حدثنا حدثني مالك ابن أنس بن عبد الهجرة عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس واثقة يدلس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحود ذي عن أكل لحوم الضحايا أضحيته البهذ إلا عنه بعد ثلاث سدح مال موت كذب ثم كذبنا قال وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركله كل عنا ومرلبات وتنادم بيس كل عنا watazawaduu ka sahay qaata wadakhiru kaydsada ayuu nabigeena yihi sal slm horaan waa la diiday gadaal dambana la ogolaaday sababtan waa noo imaan doonta insha allah tabarak watacala xadiidka afar afar boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mt akhbarna ciisa ibnu xamaad waa zuqba ninka loo yaqan almisri waa iqa ah, qaala ambana ley ibn sacd almisri an yaxya ibn saciid alansaari can alqasim ibni muxamed ibn abi bakr weeyaan waxaa weeyaan waa iqa oo weliba faqiih can ibnu khabaab ibnu khabaab oo huwa cabdullahi ibnu khabaab waa iqa ana aba saciid alkhudri sacd ibn malik bn sinaan radia allahu tacala canhu ardah qadima wuxuu ka yimid min safarin safar buu ka yimid faqadima ama faqadama ilayhi ahlu reerkii waxay siiyeen oy u keeneen laxman hilib oo min luxuumi adaaxi udxiyada hilbaheeda ka mid a ay u keeneen faqaal wuxuu yidhi naam ma ana ana ma biaakili mid cuna xataa as'ala ilaa aan cid arrinkan inay bannaanta ii sheegto aan soo weydiiyo fanalaqa wuxuu aaday ilaa akhiihi walaalkii oo liummihi iskooyada ahaayeen kalaab ahaayeen waa qataada ibnu nucmaan alansaari radi alahu ta wa kaana badriyan raggi badr xaadir ayuu ka mid ahaa manqabadaas iyo biladaas ayuu muxuu sitay fasalahu fasalahu markaas wax ka weydiiy can dalik arrinkaas oo udxiyadii hilbaheedii oo muddo yeelay ma cuni karaa oo saddex maalmood dhaafay oo muddo badan yeelay faqala wuxuu yidhi inahu shaniye qad xadaa waxaa soo dirstay bacdaka arrinkaada amrun arrin ayaa soo diristay naqdan liajli naqdin waa mafcuulu liajlihi min ajlihi waa kor dhabay marka naqdan min ajli naqdin burin awgeed limaa arin kaanuu ahaa limaa amar kaanuu ahaa nuhu laga reebay canhu xaggiisa min akli luxuumi adaaxi udxiyada hilbaheeda cunitaankeeda bacda alaaثata ayaami saddex maalmood kadib arin arinka asaga burina loo ama arin timid oo inay burisa awgeed u timid ayaa kaa dambaysay weeyaan oo saddexda maalmood hawsha ku xirnayd gadaashaa waxaa weeyaan waa la baneeyey saas ayuu leeyahay xadiidka afar kun afar boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiidun xasanun saxiix weeyaan laakin cala alqalbi waa isdabamarsan yahay xadiidkan dambe xadiidka hore ayuu eh, qataada ibnu nucmaan inuu ninkii safarta ka imaada yahay ayuu caddaynaya ninka la weydiinaan ama la waraysaan uu yahay abu saciid alkhudri sida hore ayaana saxa xadiidka marka haddii qalbigaas waa maqluubka xadiidka loo yaqaano wa qalbu isnaadin limatnin qismun qalbiga laba qaybood waa sanad sanad lagu bedelo oo makaba soo qaad waxaa weeyaan sanadkan ayaa la qaadayaa kadibna waxaa dusha laga saarayaa matni kale oo isaga usan lahayn ayaa la saaraya ma garateen marka qalbiga ayaa laba qaybood ah marka isdabamarin wa oo meeshii la rabay abu saciid inuu safar ka imaado oo walaalkii oo qataada ibnu cumaan ah uu muxuu ahaa su-aasha weydiiya ayaa xadiidkan dambe wuxuu sheegayaa in ninka safarka imaada uu yahay qataada ibnu nucmaan abu saciidna uu yahay ninka la waraysana sida hore ayaana saxa weeyaan qalbigu waa dhacaya qofku wahmi iyo ismoodsiis hawla dhici moogta waaya صaxiixu xasan lakin calى اqalbi الraawi liruksa huwa qataada الraawi liruksa huwa qataada wاlmumtanicu hy abu saciid hada huwa اlmaxfuuظ fi اlxadiiث اladii qablahu xadiidka hore sida ahayd ayaa saxa weeyaan qala imam nas abarna cubayd lah bn sacid الsrqsi wa iqة suniya maأmuun qala xadaثna yaxya bn sacيid الqaطaan can sacd ibn isxaaq alqudaaci wa iqa qala wuxuu yihi adaanii xadaanii waxay waran zaynab binti kacb alansaariya maqbuula wayuqaalu laha suxba can abi saciid alkhudri radia اlahu ta ana rasu rasulk sl slm naha wuxuu diiday can luxuumin adaaxi udxiyada muxuuah hilbaheeda fowqa alaaثata ayaami saddex mal in ka badan faqadima qataada ibn nucmaan mujadan qataada ibn nucmaana yimid waxay ahayd marka faqadima saciid muxuu ahaa abu saciid اlkhudri ayaa la rabay wa kaana wuxuu ahada akhan mid la dhashay oo walaal ah akhan akhaa abi saciid اlkhudri abu saciid walaalkii ayoha liumia dhanka hooyada wa kaana badriyan nin badar xaadiran uu ahaa faqadamuu ilayhi cuno ay u keen ama hilib faqala wuxuu yidhi alaysa miyuusan ahayn qadnaha miduu diiday canhu xaggiisa rasul rasulka al sal hilibkan dhowrka maalmood ama muddada yeelay oo duxyadii kadib lii keenay soo tii nabiga u diiday ma ahayn calayh sala slam rasuulka alle qaala abu sacuud wuxuu yidhi innahu shaaniya qad xadada fiihi amrun arrin ayaa soo kordhay qaala abu saciidka marka waxa la rabay qaala qataada waa qalbiga aan ka hadlaynay ana rasul rasulka al sl sl wuxuu noo diiday an naakulaha inaan cunno fowqa alaaa ayaami saddex maalmood in badan uma kadibna rakhasa lana wuu noo ruqseeyey an naakulahu inaan cunno wanadakhilu weliba aan kaydsanno ayuu nabiga noo ogolaaday sala allahu calayhi waali waslm xadiidka marka matnigiisa ishkaal ma laha laakiin xadiidkan qalbigan galay ayaa mashkiladda abu saciid booskiisa ee waxaa la geliyey qataada qataada booskiisa abu saciid ayaa la geliyey marka xadiidkan un baa lagu camalfali weeyaan xadيث afar boqol iyo sagaal iy labaatanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam النسائي عليه م أخبرna cمر بن منصور النسائي wa ثقة ثبت qال xdثna cبدالله بن محمد وهو النفيلي الحراني wa ثقة xافظ qال xdثna زهير بن معاوية الجعفي wa ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآkhره x imaamku wuu taxwiil xadiidka imam النسائي wuxuu le أخبرna وأنbana waxaa noo warramay محamed بن معdان بن عيسى الحراني wa ثقة qال xdثna الحسن بن عyان الحراني wa صدوق qال xdثna زهير بن معاوية qال xdثna maxaa idin qoran zubayd ibn xaari alyami aniga kuntu waxaana nahaytuku mid idiin diiday can alaain saddex baan idiin diiday can ziyaarati اqubuur inaad qubuurta ziyaarataan baan idin diiday waxaa loo diidaya shirkiga laga carari la socda ee fazuuruhaa booqda waltazidkum ha idiin kordhisa ziyaaratuhaa booqashadeedana khayran khayr idiin kordhiso hadda muxuu ahaa dadka qaar waxay u kordhisaa bidca iyo shirki waxaa loo tagaa waxaa weeyaan fa tudakiru laakhira laba qasad baa qubuurta loo tagaa tan koobaad in lagu waana qaato oo ninkii saaxiibka ahaa waalidka walaalka xaaskaagi muxuu ahaa canugaadi wamaa ilaa daalika qofkii aad istaqaaneen oo meyd ah ama aadan aqoonno mxuu aha adduunkuu noolaan jiro intaad rabto rabay oo saad u nooleed ama si ka fiican u noolaa ayaa qabrigan ku jira tudakirukum alaakhira adna waa meesha aad marayso aakhira ay ku xasuusini si aa u diyaar garowda adduunkan amalkiisa iskaga soo gaabaysa tan labaadna in loo duceeyo nabigeenna u ducon jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin ayaga in wax laga dalbo waa ariiqadii qowmu nuux wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguuda wayacuuqa wanasran dadka ayaga dad saalixiin bay ahaayeen kamaa fi lbukhaari min xadiidi cabdillahi bni cabaas markuu ayadaa fasiraayey wuxuu leeyahay dad susuuban oo wanaagsan oo waxay ahaayeen ummadihii hore ahaa oo ilmihii nebi aadam faraciisa ahaa oo nabi nuux laakiin ka horreeyey way wanaagsanaayeen kadibna way dhinteen markay dhinteen dadkii ayaa waxaa weeyaan ayaga yaqaanay wanaaggooda yaqaanay ayaa waxay yidhahdeen nimankaas wanaagsanay si aan u xasuusanna meelihii ay fadhiisan jireen calaamada lagu garto ansurna iyo sawirro markii dambe isu rogay kadibna dadkii ayaga way halligmeen kuwa ka dambeey ayaa halligmay kadibna kuwii ku xigaya waxay yidhaahdeen ama kuwa kasii dambeeyey dadkan meeshaan looma sursurin sawirahooda ilaa in la caabudo sidii ay ku caabudeen nabi nuux marka sagaal boqol iyo konton sano wuxuu la dagaalamayey waxay ahayd qubuur iyo dad muxuu aha la caabuday wad iyo suwaac iyo quud iyo cuuq iyo nasr iyo beladaas waxay ahaayeen dad akhyaara ah. dad akhyaar ay marka belada hadda taagan oo sheikh hebel iyo weli hebel iyo muxuu ahaa makshuuf hebel la oo la daba taagan yahay meesha loo socda waxaa weeyaan waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna wadan walaa suwaacan walaa yaquuda waycuuq wanasran ilaahay subxaanahu wa tacaala shirki wax lala wadaajiyey qof u horey ama cid ugu horeysay marka laga taga shayaan iyo shaqadiisii laga tago oo adduunkan ka dhaca dad suban oo saalixiin bay ahaayeen kii a maanta la cusboonaysiina sagaal boqol iyo konton sana falabia fiihim alfa sanati ilaa hamsiina caaman sagaal boqol iyo konton sana ayaa waxaa weyaan uu ilaahay muxuu ahaa ugu yeeray ood qubuurtaan iyo waxaanad caabudaysaan ka celinay maanta noola cosboonaysiina kama dhegaysanin laa nasmac wallah walaa nasmac walaa nasmac ma dhegaysanin weligiinba muxuu ahaa shirki afuufa deeb weyaan deeb deebaad afuufaysan deebaad dab noqoni ha ka yaabin adinkunbaa ku haligma iyo ciddi muxuu aad kadisaan quru hayri annaga cid aan ahayn muxuu aha kediyo xaaraan annaga maya shirki iyo gaalnimo nooguma yeeraysaan mana yeelayni marka ku lugooyna cidda muxuu ahaa wax makastada lugooya waa ka celinayna hadda sooma fadhin <laughs> makan oma fadhin hadda markaa saan u sheegna intay gaari meel walba ay gaaraysa xadiidkaana mogta xadiidkaana u taagan meel walba ay gaari ayaga laftooda waa gaari xashire waxaad ogaataa ma waa gaari ha iska dhaga maryeena hadda way calaacalayaan beryahan qaarkood kuwa hadda aad muxuu aha aad taqaana beryahan xafuufan radiga la radiyey iyo shirkigii wixii ay maqlayaan mogt way maqlayaan cibaaraadka habeendhood waaan dhegeysanay mid ayaga ka mida ah magaciisa inaan sheeg muhim maahne aan dhegeysanay radiga la radiyey oo rag akhyaaroo culimo ay radiyeen iyo waxyaabahii lagu radi tiyuu marka ka calacala oo od leey saasay leeyihiin qubuureed caabudaysa ay leeyihiin kan kale ay leeyihiin waxaas ay leeyihiin waaba caabudaysaa waaba ku jirtaa wixiiu marka laakiin abadan xilligii dadka la kedinay afar xabo unbaa ku ag taagnaani kuwaana insha allahu tacala ilahi waa kaa soo reebi laakiin ummadda sawaadkeeda umadda soomaaliyed waxaad ogaataan gabadha maanta iyadoo qaawan tigtogga dhex fadhida warka aad balaad dhegeysto tigtogga ayadoo qaawan dhex fadhida oo shahwada ay ka badisay oo muxuu ahaa ma lagu karaayo qumrigaas xaaraan xaaraan laguma karaayo kuwa heesa maaragtay oo hees u taagan oo balada oo imtixaanka oo waxaan shahwa laguma karaayo shirki a <laughs> hada huwa waxan waa shahwe iyo moogta wax ku dhacayo dee shaydaanki a yara duufsaday laakiin iimaanka waa bud wixii lagu qubay kontonka sano lasoo dhaafay waa buuxaan meeshaan mar ay bay xeragaas shaydaanka uu ku xirtay ay ka soo furinaysaa ayadoo marka arkaysa diinti ku taagan shirki marka dadkan laguma karaay bilaash ay isu lugoynaan bilaash ay isu dhibaan ayagunbaa mxuu isakhrasayjini ummad yaro mxuu waa akhrasayjinayn ayagana insha alla waa ka soo furmayaan biidn illah caza wajal ya sheekh hada huwa wax kale maaha waa intaas bal korsigoo yar un ku fariisa waa wax kale maaha ama xogoo yaro un sandareerta hel waxbana uma tarays ishtaruu biaayaati illaahi amanan qaliila waxaan hubaa oon boqol kiiba boqol inaan dhimanaas an hub anu hubaa in badanoo ayaga ka mid way ogsoon yihiin wajaxaduu bihaa wastayqanatha anfusuhum ulma waculuwan wax kale maaha way ogsoon yihiin laakiin ma taqaanaan arintii ma taqaanaan ya sheekh allahna siiyo oo kitaabka alla ku dhega laakiin allahna siiyo kuwaas marka dharbaaxde iyo laad inta lagala daala xabsiyada la gelin lahaa ummad waa laga qaban lahaa kuwaas wax kale hadda hala dila maba dhahanen lakiin xabsiyada uba dad laga gelin laha waa laga hayn lahaa lianna umad ay fasaadinaan nin had sun qaybina caadi haddii la arko soo lama xireen sunta jirka dili laakiin kuwa waxay qaybinaan ayaa ka darno diintii ay dili oo iimaankii ay dili oo dadkii ay naar aan laga baxayn oo abad alaabadiin ahay muxuu ay ku shubayaan kuwaasaa awla tuugada caadigoo la qabanaya burcadda wallahi kuwaasaa ka haboon in la qabto hadda beryahan de waab oo awlo kale ay ba la soo baxeen iyo tab kale waaya kow nabigeena wuxuu yidhi sal slm ama rasuulkeena alayh sala slam innii ani kuntu waxaan anhaytu mid idin diida can alaain saddex can ziyaarati alqubuur qubuurta inaad aad ziyaarataan fazuuruhaa booqda waltazidkum ha idin kordhisa ziyaaratuha ziyaaradeed khayran ha idin kordhisa shirki iyo bidca maahan wanahaytukum waxaan idin diiday can luxuumi alaahi adxiyada hilmi ilbaheeda ayaan idin diiday bacda alaain saddex kadib fakuluu cuna minha xaggeeda waamsikuu haysta maashita intaad doontaan wanahaytukum waxaan idin diiday can ashribati cabitaanada fi alawciyati waalasha ahay caadiga ah oonan ahayn sibraarada iyo waxyaabaaan magada ka samaysan oonan ahayn oo waalasha caadiga oo dhiilaha iyo wixii la midka ah inaad cabitaano ku kaydsataan oo cinabkii iyo timirtii iyo aad muddo ku dhigataan ay muddo idinkugu yeelaan waan idiin diiday maxaa yeele degdeg isu bedeli jireen kuwa iyaga ah oo mar khamr noqon jireen waan idiin diiday fashrabuu caba fii ayi wicaain waal waal alla waalkii aad muxuu ah shiitum doontaan walaa tashrabuu muskira laakiin wax idin muxuu ahaa sarkhaaminaha cabina marka saddexdan shay fiiriya saddexda shayga koobaad qubuurta in la ziyaarta waa loo diiday saxaabada nabigana sal slm maxaa yeelay qubuurta way caabudi jireen markay jaahiliga ahaayeen caabuditaanka isaga ahaa maadaama aad iimaankooda cusba ilaa iimaankooda aad ka xoogeysana oo kuwaan cibaado inay mudneen ay ka ogaanaan ayaa loo diiday ziyaaradii kadibna waxaa la yidhi u ziyaarta laba shay tudakirukum alaakhira in loo duceeya haddii aad qubuur tagtaan saadaha intaas marka iimaankooda inay caabudaan ama ay wax khayr ka rajeeyaan ayaga xaggooda abadan oo inay meydka cutara markay qalbigooda ay ka baxday ayaa layidhi marka haye hadda waad adkaateenoo shirka kuma dhacaysaane marka hadda haye booqda una ducooya aakhirana idin xasuusisa bas labadaa maqsad waa maqsad isacaad maafi qodob qodobkaas qodobka labaadna adaaxidii saddex maalmood ka badan haysanin maxaa loo yeelay daafaa jirta dad soo hijrooday oo qaxootiyoobay ama dad aad u baahan oo magaalada imaada marka ayada joogay oo kusoo beegmay marka in wax alla wii la gowracay dadka inay wada gaartaa la rabay oon la haysanin oo ummadda ay ku babeelaan abaar howlaa jirtay ya sheekh a dad xaramka naam adig kuwaan hadda kuwaan xaramka tag maay samayn lahayn <laughs> diwan kuwan oo kale kuwaan oo xaramka tagwo adi meel kale kuwaana roon caalam alislaami sheekh kuwaan hadda mujed adla yaabantihin adinka kuwaan awliya dada u noqonana ku nool shibhi alqaara alhindiya dadka ku nool amaba galbeedka africa oo hadda sidanegaal meelaha ka dadka ku nool kacba ugu taal la taaba taaba magaalo dhan oo taaba la yidhaha jirto oo ku taalla senegaal oo kacbo caadi hoola tawaafa oo kacbada caadi u samaysan oo marwi safala <laughs> kuwii aj u imaana marka indhahayga waxaan ka qaaday laba jeer hal mar maa laba jeer indhahaygaan ka qaaday dad u sujuudsan qiblada soo saas ma ahayn masjid nabi marka la joogo qiblada waa koonfur soo maaha koonfur inta ka soo baxay qabriga nabig u sujuudsan indhahaygaasaa laba jeer maratayn hal mar maha laba jeer waxyaabaha layaab kale waxayd musaatifaadka annagoo meesha marayna aabba allahu naxariistaan waa xaj tntatinka ayaadan filaya aan wada xajinayn marka sheekadii aan waday marka meesha intaan aan marayn waa ku yidhi meeshaan maraan waxaan arkay qolyo sujuudsan oo la dhacay intaan soconna <laughs> laba haweenna ah. oo waxaan u malayna kuwaan dee shiinaha ay baabi'iyeen oo muxuu ahaa iyo jamhuuriyaadka islaamiga ka imaaday oo waa yeellah kuwa jahlun baa ogey wax kale maaha oo labadiiba sujuud inta la dhacay qabriga aggeed usujuudsan banaanka kor waa saaada sujuudsan waaan sheeg waa la dul istaag ilaa ay ka kacayaana dul taagnan meha waa jahli annaga ummaddan soomaaliyeed kas waa kas nin soomaaliya waxaad sameeyo waktigan hadda la joogo ilaa maa nadar waa kas laakiin ummaddan diinba maba gaarin qaarkood shuuciyadii afeeraha ugu fadhiday boqol sano ka badan m ku fadhiday annaga moogta tixtihadana soo gaaray roobka xooggahay naguma da ayaga feeruhu u fadhiistay qur-aanka kitaabka qur-anka qofka lagu arka xabad ahayd qofka lagu arka waa xabad jamhuuriyaadka islaamka muxuu ah jamhuuriyaadka eh, eh, ay gumaysan jireen midooga soviet ruushka ay gumaysan jireen qofkii qur-aan lagu arka xabaday ahayd masjidyihii kulli waxaa laga wada dhigay bakhaaro iyo meelo muxuu aha khamrig lagu cabo ah, laga wada dhigay boqol sano muddo ka dhowaa saas lagu hayo dhanba waa la badal nacam fadl maxaa hayaan walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faاtabacuuhu wax kale maaha iyo midi kale waxaa weeyaan adduunya ay ku badasheen yashtaruuna biaayaat illahi amana qaliila wuxuu rabaa intaas ag taaganoo xuuxaala atbaacdaas hadda fiiri sulbadu inuu ilaashado ha korsigaas yaraa kadina oo haddaba ka taga od qabrka geli kadibna cadaabun ilaahay hadduusan toobakeen iyo hawla iman bas sandareertada yaroo lacagtaa iyo atbaacdaas bas nasal اllaha salaam alcaafiya waaya sidoo kale adxiyada saasay tan saddexaadna waxaa weeyaan khamrada maadaama lagu cusba wax alla wixii khamrada fududayna waalasha biyaha cinabka iyo timirta iyo wa laga samayn jiray iyo qamadiga eh, iyo wii lamidka laga samayn jiray marka la dhigo xataa waxaa lamid ahaa malabki marka la dhigo waalasha marka ay kuhaysadaan ku qabowsadaan laba qaybooda ahayn qayb harag ay ka samaysnaayeen haragga marka degdeg isuma bedelaan laakiin naqiirka iyo musafadka iyo muqayarka iyo kuwa aad kitaab muxuu ahaa xadiista ay ka sheekaynayaan taqaaneen noocyo kala duwan oo waalal ah oo geedaha la qoray iyo qaar gaamur iyo laami la saaray iyo noocyo kala duwan waxaa jira haddiiba ay la yeelaan timirtaas iyo biyaha muddiyan ay la yeelaan markiiba khamra ay suroogi jiray iyadoo khamrada marka la diida ayuu nabigeenna wuxuu yidhi calayh sala slam geedahaas yaan waxba lagu cabin yaan wax lagu dhigan degdeg ay khamruhu noqonaan marka waxay noqonaysaa dariica saddexdaan arrimoodba waa saddan lidaraa'ica loo xarimay markii arrinta ayada ahayd meesha ay ka baxday oo dadkii ay tawxiid si fiican u fahmeen oo qalbigood uu ku sugnaaday oo shirki iyo bidca iyo ay kala shirki iyo iimaan ay kala garteen iyo tawxiid waxaa la yidhi dhib ma laha ziyaarta soo qodob maaha qodobka labaadna waxaa la yidhi arrinkan kaleo ku saabsan udxiyada baahiyaa taallay haddii marka saddex maalmood kadib lasii haysto waxa laga yaaba masaakiinto ba-an in muxuu ahaa hilibkii lasii dhigto oo la dareerinto oo muxuu ahaa la kaydsado oo odkac laga samaysto oo maadaama saddex maalmood la yihi qofku ku kasbana ma dhamayn kara mogta neef geeliha ama arig ma dhamayn karo inuu masaakiinta siiyo tan saddexaadna waxaa weeyaan khamradii dadka waa tii xataa qayb qayba loo xarimay inyar inyar inyar inyar inyar inyar markay salaad soo dhowd iska ilaaliya walaa taqrabu salaatan sukaara wahaakada yani qayb qayb soo ma jeed ilaa marka dambe ka fogaada la yihi marka ka fogaadadii muxuu ahaa wax adaga ahayd mogta wax kastoo marka fududaynaan ayadna waa la joojiyey markii ay qalbigooda ka go'day oy khamradii ay ka go'een saxaabada nabigeenna oy si fiican ula qabsadeen xaaraannimadeedii ayaa marka la yidhi marka asbaabtii eh, daraa'icdii maadaama aad u dhowaanaynin marka dhib ma lahan laakiin ha cabina wax mushri muskir ah wax maandooriyeah ha u dhowaanina saasaa nabigeen amar uu ku bixi sala allahu calayhi waaali wasalam way xadiidka afar kun afar boqol iyo soddonaad waa xadii saxiix bima qabla xadidka hore saxiix ku noqonaya qala imam nas akhbarna alcabaas ibn cabdilcadiim alcambari wa hiqatu xaafid can axwas hay ilaaha noo yasira inaan caawa dhamayna isku daya laakiin sida muuqato waa waaye dhib ma laha haddii xataa habeen habeenka sabtiga aan bilowna kitaabka ishkaal ma laha ama qayb ayna la gasho أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وثقة حافظ عن الأحوص ابن جواب الضبي الكوفي وصدوق ربما وهم عن عمار ابن rusayq camaar ibn rusayq midi qoranta atamiimi laa ba'sa bihi can abi isxaaq asabiici meeshan waxaa idiin qoran can abi isxaaq ibnu zubayr ibnu cadiy qaarkiin saasaa idiin qoran ma jirtaa ah, hey meesha ibnu zubayr idiin qoran canka dhiga khayr lanzi ibnu meesha ku qoran canka dhiga abi isxaaq waa gooni marka asabiici waa ninkaa taqaaneen waa iqatun caabid tagayara fii aakhirihi ama ikhtalata fii aakhirihi عن الزبير بن عدي الهمdاني الyاmي waa ثiقة عن iبن brayda cبd لله بن brayda weyaan waa ثiقة عan abiهi abihiis oo brayd بن xusayb ah صaxaabiga jaliilka radi الlah taala qal wuxu yhi صaxaabigaas qaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm iنii ani kuntu waxaan ahaa nahaytiku mid idiin diiday can luxuumi اadaaxi udxiyada hilbaheeda bacda ثaلaaثi saddex maalmood kadib iwa can الnebidi inaad ku qabowsataan ama aad ku shubataan aad cabitaan ku samaystaan ijuiska insac tabiir ila fii siqaa'in sibraar iyo oo magad magad ka samaysan ma ooyane wa can ziyaarati اlqubuuri inaad qubuurta ziyaarataan intaba waa idin diiday ee fakuluu cuna min luxumi اadaaxi udxiyada hilbaheeda cuna maa badaa lakum intaad idin muuqatood doonaysaan watazawaduu ka sahay qaata wadakhiluu kaydsada maxaa yeelay baahidu waa dhammaatay dadka qaxootigaah ama dadka rafaadsan oo baadiyaha ka imaaday ma joogaan hadda xaalada waa caadi saarta u dhaqda waman araada qofkii doona ziyaarata اlqubuuri falyazura ha ziyaarto faina aydan tudakir aakhira aakhira xasuusini washrabu caba wax alle waxaad waanaad rabtaana ku caba oo ka caba wattaquu kula muskir qaacidada taale maxay marka wattaquu kula muskir wax kasta oo sarkhaamiya qofka oo caqligiisa bedelo ha u dhowaanina sidaa weeyaan baab اdikhaari in la kaydsada min aadaaxi udxiyada ayuu baabkan u baab yahay inay banaan tahay xadidka afarkun afar boqol iyo saddex ko iyo soddonaad ah waa xadid صaxiixa qala imam nas alي mt bna cubaydillah bn sacid sarqsi qala xadaثani axmed bn sacid الqaطaan can malik ibn anas bn abd الhijra qala xadaثani cabdullahi ibn abi bakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm alanصari wa iqa can camrata binti cabdiraxman alanصariya wa iqa can caaishaةa um اlminiin radi اlah ta qal waxay tir umuna caaisha dafat waxaa timid daafatun koox dhibaysan oo min ahli اlbaadiyati reer baadiye ayaa yimid kow xadrat اladxى ay zamana xuduuri اladxى xilliga udxiyada ay xaadirayso oo la gowracayay ama zamanka udxiyada ayay imaadeen oo dadkaas socda ay hal mar ay magaaladii soo galeen xilliyada abaaraha ay dhacaan waad aragteen baadiyaha laga soo yaaca oo magaalooyinka ayaa lagu soo shuma ama colaadaha ay dhacaan waa taqaanaan marka xilligaas waay kusoo beeguxyadii waa isku beegmay iyo ummadaas baahan oo imaaday fa qaala rasul u yh sal slm kuluu cuna wadakhiruu kaydsada alaaan saddex maalmood haysta hilibki cuna oona saddex maalmood haysta famaa kaana bacda dalika intaa kadib wixii ahaaday famaa kaana bacda dalik intaa kadib ay fatawaqafuu ka istaaga weyaan oo ummaddii siiya wixii idiin soo hara horana waa la siinaya laakiin waxaa ka dhiganin wa qaalu waxay yahan rasul rsulka low ina annaasa dadka kaanuu waxaa yantaficuuna kuwa ku intifaaca wax ku qabsada min adaaxib udxiyadooda yujamiluuna minha alwadag subag ay ka dhalaalsan jireen oo meel dhiganayaan wayatakhiduuna minha alasqiya harkaheedana waxay ka samaysan jireen sibraaro iyo mxuu ahaa waalaal biyaha iyo cabitaanada lagu shubtay ka samaysan jireen qaala wuxuu yidhi wamaa daaka oo maxaa idinku dhacay mar dambe ayaa su-aasha nabiga la weydiinay alai sla slam xilliga laga soo gudbo kadib ay su-aashaan imaanaysaa isla maalinta maahan qaala wuxuu yidhi alladii arrinkii nahayta aad reebtay ee aan hor istaagay min imsaaki luxuumi alladaaxi udxiyada hilbaheed in la haysto mar dambe weeyaan tii maahaya sanadka isaga ma sanad kale qaala wuxu yih rasulkana sal slm inamaa in kale ma ahan nahaytu waxaan u diiday saddex maalmood kadib in la haysto lidaafati dadkii soo qaxootiyoobay amaba jamaacadii imaaditaanka ay imaadeen lidaafati imaadkii allatii taasoo dafat timid dadkii imaaday oo baahna oo dhibaysna dartood ayaan hilbaha in la kaydsada u diiday marka ayadahayd hadda laakiin kuluu cuna wadakhiru kaydsada wasadaqu sadaqaysta saartaan yeela saasuu nabigeeni sal allahu aleh waslm xadiidka afar afar boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadii saxiixa marka naskiya mashkal ama ujeedaan naski weeyaan xadidka afar kun afar boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam anasi alayh tlaqbana yacqub ibn ibrahim addawriqa wathiqatun xaafid can abdiraxman mahdi waa imaamka can sufyaan athawri can cabdiraxmaan ibn caabis cabdiraxmaan ibn caabis ibn rabiicata naqraci hay ah, waa hiqa can abihi aabihiis oo ah caabis ibnu rabiicata nakaci waa iqatu mukhadram qaala wuxuu yidhi dahaltu waxaan u galay calaa caaishata um ummuna caaisha ayaan u galay radia allahu taala ardaha faqultu waxaan idhi akaana miyuu ahaaday rasul rasulka sal sl miyaan hamidiida can luxuumi adaaxi udxiyada hilbaheeda bacda alaatin saddex kadib ma diidi jiray qaalat waxay tii nacama asaaba annaasa dadka waxaa ku dhaca shidatun dhib iyo baahi ayaa ku dhacday faxaba rasul nabig al wuxuu jeclay sal slm an yucima inuu quudiya alhaniyu qofka haniga uu haysta alfaqiira qofka baahan inuu quudiya ayuu nabiga jeclaysiistay uma kadibna qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay ninka ayaa dhihi marka ninkaas adihi waa kee waa ninka mukhadramka ahaa oo ahaa cabdiraxmaan ninka caabis ibnu rabiic ah ayaa wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay aala muxamedin nebi maxamed ehelkiisa yaakuluuna iyagoo cunayaan alkuraaca majin kuraaca waxaa weeyaan neefka ariga ah qaybta u hooseysa oon hilibka badan lahayn ayaan arkay weyaan bacda amsa caشhara bacda khamsa caشharata toban iyo شhan maalmood kadib ayagoo mxuu aha lafihii cunaan ayaan arkay say u jiraan yani xadiidkaadna waxaa weyaan saddex maalmood sooma say u jiraan qultu waxaan idhi mima daaka ninka ayaa wada hadalka qultu waxaan idhi mima daaka arrinkaas say ku dhacday haddii saddex maalmood ka badan baan la haysan karin nabi maxamed alayه الslat slaam reerkiisa iyo ehelkiisa oo شhan iyo toban maalmood kadib ama شhan iyo toban maalmood majmihii haysto ayaan arkaysa ay u jiraan fadaxikat way qosashay umuna caaisha radia الlahu taala ardaha faqaalat waxay tihi maa shabica kama ayn adagin aalu muxamedi nebi moxamed ehelkiisa sal l slem min khubzin kibis iyo iyo rooti iyo canjeero iyo jabaati insaxa tacbiir ma'duumin ee la suugeeyey suugaysan alaaata ayaamin saddex maalmood weligood kama dhargin xataa laxiqa ilaa aad ka haleela rasuulkeena sal اllahu alay wasalam bilaahi alla caza wajalla marka nabigaa loo dhigi jiray calayhi salaa slaam yani xaaladaas waa xaalad runtii qofka fiiro dheer ku abuureysa iyo inuu aad nicmadan maanta aan ku suganna iyo barwaaqadan si aan yeelan lanahay inuu eego weyaan nabi maxamed alay sl slam ilaa aad ilaahay ka haleelo maalinta aad muxuu ahaa aad nabi noqday ilaa aad ilaahay subxana watacala ka haleel markuu yaraan waad ogeydeenoo dee faqriga uu kusoo koray iyo xaaladiis waad ogeydeen saddex maalmood inuu jabaati kaykay insaxa tacbiir kaykay ma taqaanaan kaykayganaad arkaysaan saddex maalmood oo isku xigta weligeed nabi maxamed reer iyo asaga reerkiisa kuma an argin ilaa aad ka dhinta nabigeena alah sala slam arrin runtii u baahan in aad looga fikiro annaga bal xaaladdeena aan eegna marka muluuk waa boqorro dadkan muluuk waa xaqiiqatan laa shaka dad maanta dad noocaas way jiraan oo badan laakiin annaga xaaladdeenaan is eegna allahuma mustacaan waaya shukri badanana ula baahan ya ikhwan ikram xadiidka afar afar boqol iyo saddex iyo waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmat ullah akhbarana waxaa noo warramay yuusuf ibn ciisa aلzuhri almarwsi waa faadil qala xadaana fadl ibn muusa iqat tabtn rubama aqrab qala xadaana yaziid wahw ibnu ziyaad حدثني يزيد وهو ابن زياد ابن أبي الجعد الأشجعي وصدوق عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أبيس وعابسها قالوا حير أنت ما صمرني سألت عن ويدي عائشة أم المؤمنين عن لحوم من أضاحي وضحية البيض وحكى ويدي قالت وحيتري كنا وحان نخبأ نخ بأ كوا أقرنا الكراعة مجنت lirasuuli rasulka al u qarin jiray shahran bil uma kadib yakulu cuni jiray mijin ayaa nabigeenna meel loo gelina mijin bil markaasaad cuni jir nabigeena sal ala slam xadiidka afar kun afar boqol oo ah. carabta xataa aan ma loo ha ka yaabin nabi maxamed ala sl slam mjin ayaa bil meel loo dhigi jira ala sl slam bal mjin aad ufiiriy inta ay maraysa xaaladeeda fiiriy ma arkaysaan carabta waxay ku roon yihiin neefay gowracayaan neefkii oo isqaba ayay saxan weyn saarayaan beriis badanna waa waa ka hooseya saxan weyn waa kuweena yaryar maaha alla waal weyna lagu tugawa kadibna meelaha jidadka meelaha batrol uh, laga shubto istiraaxo ahli ay leeyihin oo meelaha batroolada laga shubto oo jidadka udhexey magaalooyinkooda kala fog yihiin ayaa adeegyadii dhan batroolkii maqaayadihii wixii dukaamadii wax alla xataa ilmaha meel ay ku ciyaaraayeen waxyaaba badana ku yeela istiraaxooyinkaas marka weliba dhankaa markaa riyaada aadda nimankaasaa sii deeqsinimo badan carabta kullama aad dhankaan uh, aadda bariga deeqsinimada i dhankaa waa sii geli ayaga ayaa muxuuha malaha batroolkiiya kusoo riya miyaa ma aqaan waa ka yara deeqsinimo badan yihiin kuwaan marka maka iyo madiine iyo xujaajda ku badan umayna oo baqaayo ummado kale iyo wax badana muxuu ah carab kaligeed maahan umayna oo miiran kuwaas carabtii asalkeed aa tuuran marka inkastoo aniga aan dhankaan aanan aadin koonfurta iyo xaggeed aad uma aqaano inay iyagana sakhaa badan yihin waa laga yaabaa laakiin maka iyo madiine iyo xijaaz waa laga deeqsinin badan yihin marka dadka jooga u badan dee dadaan carabtii asalka ahayn ayaga laftirkooda ma sahlano dad wax badan waa laakiin waa wax badan baa isdhex yeel alcumuum marka istiraaxooyinka qofka neefku ma gowraca oo taa u diyaariyo saxankaas weyn ama dhaxano saxano badan halkaa yeela markaad imaado ood noo shubato oo salaadda meesha ku tukato ale fadal saxan weyna marka meesha yeela u tegeysaa aayar waxaa saaran bac yaroo asaa u saaran oo kulaylka ku haynaysa waa lagaaga rogi waad ka fara kadibna bacdiyaa la saari soo lama saarin ciddi kaloo imaado walow si kasta ahaada waa loo rogi iska cuni wax ay ka santaagaan haba yaraatee ma lahan laakiin soomaali cunaan hambad ii dhiibaysaa cuno hamba oo ay farfaraysaad ii dhiibi soo ma garan carabta xataa annaga dhankaa kaga liidnay waa imtixaan waana ka faqri badan la socda horana wixi aan soo marna waan isgoontihin xaaladeennana xaaladda aan soo marnayna waad ogsoontihiin allah hilmaan dhowaa soomaalida umal ilow dhow soomaalida dhihi jireen waay xadiid afar afar boqol iyo afar iyo soddonaad xadiid saxiixa hadda lidaalika bisha ramadaan marka la gaaro dadkan qashimaha qaada qashin badan waa muxuu ahaa qashinka qaado haddii ay ku warramaan waad yaabaysaan yacni cunnada la daadina habeen kaste waxaad malayn kartaan maaha aad xataa malayn kartaan maaha qaxootiyadan ifo iyo xagadheero ku jiro way quudin lahaayeen inta nairobi muxuu ahaa cunno la daadina ramadaan keligiis xadiidka af kun afar boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا سويد بن نصر المروزي وثيقة قال أنبأنا عبد الله مبارك عن بن عبد الله بن عون المزني مولاهم wa albصri wa iqaة tabtn faadil an masirin md siriin waa imaamkii can abi saciid اkhudri sacd ibn malik bni sinaan weyaan qal wuxu yihi sacd ibn malik bni sinaan nahaa rasul rasulka wuxuu diiday sal slm can imsaaki اudxiyati udxiyada in la haysto fowqa ثalaaثa ayaamin saddex maalmood in ka badan uma kadibna qaal wuxuu yihi kulcuna wacimu dadkana quudi oo ha in furnaata weyaan baabu dabaa'ix اlyahuud yahuudda waxay gowracday ayuu baabkan u baabaya gowracyadooda waa bannaan yah maxaa yeele waa ahlu kitaabki ya waacaamu ladiina uutuu kitaaba xilun yahuud soo had dadka mxuu ahaa aan isku keedeena maaha waxay gowracaan cuna ilahay baa noo baneyy subxana watala nabigeena wuu noo baneyy ala sla slam ha ka shakinina waay laakiin haddee doofaar gowracaan ka warrama ama ay marjiyaan digaaga iyo ariga maya abadan lama cunay kuwaas ya sheekh ma cunto sooma axsanta ma cunta ha saas weyaan ha ma cunaan runtaa waa ma cunaan nimanka nasaarada ayaa weliba oo weliba ortodokska ortodokska iyo nimankan oo yahuudda ah meelo badan iska shabahan aad bay ugu dadaalaan xagga dabiicada kuwan oo protestant iyo cafwan eh, catholiga kuwaasa ah muxuu ah waxooda ay iska sabahlaana iska yihiin ameen allah astur baabu dabaaix alyahuud yahuud gowraceeda iyo baabkan u baabay xadiidka afar afar boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaci yacquub ibnu ibrahim adawraqi waa hiqatun xaafid qaala xaddaana yaxn sacid alqaطaan can sulayman bni muqiirata alqaysi waa iqatun iqa iqatun iqa waxaa weeye martaba sar waa qala wuxuu yihi xaddaana xumayd ibn hilaal alcadawi albasri alhilaali iqatun caalim qaala xadaana cabdullahi mugafal asaxaabiy aljaliil baayaca taxta shajara laqad radia allahu can اlmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara ayuu ku jiray qaala wuxuu yidhi cabdullahi mugafal dul ahy qaalu xadaana cbdullahi bn qafal qaala wuxuu yidhi dullini dulliya waxaa la soo raariciyey jiraabun jiraab waa jiraabka habeen horan ka sheekaynayn waa magadi boorsada ka samaysnayd ama waal muxuu ahaa subag uu ku jiro w jiraabun oo min shaxmin cadiin amaba baruur ah yowma khaybar maalinta khaybar faltazamtu dhabarka ayaan u riti inta jawaar dhan oo muxuu aha cadiin iyo baruur ah ayaa meel laga soo raariciye amaba la helay dhabarkaa usoo ritay kow qultu waxaan idhi laa ucطii ma siinay axadan qof minhu xaggiis shay waxba kama siinay jawaankan dhan oo muxuu aha cadiinta iyo baruurta cid aan ka siina lama arko weyaan aniga ayaa qaadani faltafatu markaasaan eegay faidaa waaba iyadoo rasul rasuulkaas yatabasamu uu muusooni wixii aan wada <laughs> culayskooda iyo mxuu aha cunada nimanka yahuudda aan m laga soo qaaday iyo waxaa weeyaan sidoo kale eh, inaan cid u diiday ayuu nabigeenna ka muusoona alah slat slam marka maxaa caddaynaya in la cuni kara iqraara meesha ku jiro xadiidkan anwaacdiis maxay ahayd alqowlu aha wاlficlu wاtaqriir hadduu nabiga waxaa marka yahuudda eh, xoolaha ay gowraceen ileen baruurta xoolo baa laga keenay ay gawracoodu xaaraan ahaan lahaa nabiga wuu adyeeli baktigaan iyo waxaana isku muxuu ahaa isku wada iska dhig udhihi kale sooma nabigu wuu u qiray wuu ku u muuso muxuu ahaa u dhoola cadday nabigana sal slm yani wuu u qiray weeyaan marka in la cuni kara laakiin axaadiistii ayaaba waxaaba ku cad ayadda qur'anka dad ogeydeen baabka sagaal iyo labaatan sagaal iyo soddonaad dabiixatu man lam yucraf qof aan la aqoonin gowraciis see la yeeli gowrac cidda gowracdaan la ogeyn laakiin waa gowrac la gowracay xadiidka afar kun afar boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alayh mt abarna asxaab ibn ibrahim alxandali من rahوي weyaan qال وu xdثna نضر بن شmayل وثقة تbt qال xdثna هiشhام بن cروة عن أbي cروة بن زبير عن cاشhaة المؤمiنiin أنa ناaسa dad oo min acrاabi reer baadiya kaanuu waxaa yatuuna kuwa noola imaado ama noo keena bilaxmi hilib walaa nadri aanan ogeyn adakaru isma اllahi magaca alle maya xuseen calayhi am la maya faqala rasul u yh sl slm اdkuruu xusa isma اllahi magaca alle caزa wajل calayhi korkiisa wakulu cuna weeyaan baabu taawiili qowl اlahi caزa wajل qowlka alle fasirkiisa ayuu baabkan u baab yahay waa baabka afartanaade walaa taakuluu war ha cuninaay mima shay lam yudkar aan lagu xusin ism ullahi magac alla caleyh korkiisa ha cunina saas weeyaan tafsiirkeeda xadii xadiidka afar kun afar boqol iyo toddobiy soddonaad waa xadis saxix isnaada qaala alimaam nasi alih mt akbarna camr bn cali falas wadiqat xaafid qala xadana yaxya bn sacid alqaطaan qala xadaثna sufyaan الthawri qala xadaثani haaruun ibn abi wakiic ashaybani laa ba'sa bihi waa ree kuufe wa huwa haaruun ibn abu kacas waa haaruun ibnu cantara soo saa idinma qorna hy laa ba'sa bihi weeyaan can abihi abihiis oo ah cantara haaruun ibnu cantara way abihi haaruun ibnu cantara maya waa cantara weyaan ha cantara shaybani alkuufi waa iqa can ibn cabaas radia allahu ta anuma fii qowlihi qowlka alla caza wajal walaa taakuluu warhacunna akhyaartii muslimiintiyey mimaa shay iyo hilib lam yudkar ismullaahi magaca alla aan lagu xusin caleyh korkiisa qaala wuxuu yidhi khaasamahum اlmushrikuuna faqaaluu maa dabaxa allahu falaa taakuluuhu wamaa dabaxtum antum akaltumuuhu khaasamahum muminiinta waxaa la murmay iyo saxaabada nabigeena sal sl mushrikuuna gaaladii ayaa la murmeen oo faqaaluu gaalada waxay yidhaahdeen maa dabaxa allaahu allaweyn wuxuu gowracay falaa taakuluuhu ma cunaysaan yani neefki <laughs> dhintay waa moogta wuxuu alla gowracay marka oo alla uu dilay ma cunaysaan waa gaaladii adhihi wamaa dabatumuuhu wamaa dabaxtum antum adinku waxaad gowracdeenna akaltumuhu waad cunaysaan marka niman waalan baatihin ilaahay gowraciisana waad diidaysaan kiinan waad cunaysaan kadibna ayaddana soo degtayo waxaa la yidhi walaa takulu warkooda iska dhaaf nimankan gaalada warkooda iska dhaaf akhyaartiyey muminiintiyey faraha warkooda waxba dhagjalaa usiinina walaa takulaha culina mimaa dabiixa i gowrac lam yudkar ismullaahi magaca aan lagu xusin caleyh korkiisa saas ayaa muxuu ahaa murankoodii jawaabtiisa ay noqotay ilahay baa u jawabay subxana wa tacaala baabu nahi reebiliskarab baabkaan u baab can ilmujahamati neefka la baktiyey inta lagu fariistay amaba la ciiriyey amaba neefta lagu xiray oo saa ku dhintay inaa hilibkiisu loo dhawaan ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun afar boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadis saxiixa qala alimam anasi alay akhbarana camr ibn cuثmaan alqurashi wa saduq qala xadaثna baqiya ibn waliid baqiya ibn اlwaliid waa taqaanaan saduuqun kaiiru atadriisi can ducafaa sooma ahin xadiidkan waa saxiix suu ku imaaday shawaahid kale ayuu leyahy xadidka can baxiir ibnu sacd الsaxweli alkilaaci wa iqaة tabt can khaalid ibn macdan alkilaaci isna wa iqaة caabidu yursilu kaiira can jubayr ibn nufayl alxadrami wa iqaة jaliil mukhadram can abi haclabat اlkhushani wa jarhuum ibn hashir magacyo badanna waa loo sheegaa radia اllahu ta arda qala wuxuu yihi abu haclaba qaala rasul rasulka wuxu yih sl slm laa taxilu war ma banaanaay almujaama neefka la baktiyey oo neefta lagu iray wa culays wa noocaas inta la saaray ama sanka loo qabtay saa ku baktiyey ma banaana in lagu fariistay w juuumka waa m w saa loogu fariistay oo mxuu ahaa weliba laga weyn yahay saa weyaan la baktiyey xadiidka afar kun afar boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasri alay amatullah akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari waahiqa qaala xadathana khaalid ibn xaalid ujaym waahiqatu tabt can shucba waa imaamki can hishaam ibn zayd alansaari waahiqa qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan u galay maca anasin anas ibnu maalik la jirkiisa ama anoo la socda cala alxakam ayaan u galay anigii anas isla socona yani wuxuu la jeedaa ibna ayuba alxakam ibna ayuub ninka la yidhahda ayaa aniga iyo anas ibnu maalik saxaabigii khaadimka nabigeen ahay oo ree ansaareed ahaa anoo isla soconnaan galnay u galnay ninka la yidhahda xakam ibnu ayuub xakam ibnu ayuub waxaa weeyaan waa ibnu abi caqiil weeyaan athaqafi ilma adeer waxay ahaayeen xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayay ilma adeer ahaayeen soo ma ahayn marka magaalada basrana wuxuu ugu ahaa naa'ib ama wakiil isagaa ugu hooseeyey marka amiir ayuu ka ahaa dabcan e, basra kadibna ayagoo soo socda ay u galeen anas ibn malik iyo e, waxaa u galay iyo hishaam ibnu zayd fa idaa waaba iyada oo unaasun dad yarmuuna ay toganayaan dajaajatan digaag fii daari amiiri amiirka oo alxakam ahaa daarta gudaheeda ay digaag tooganayaan lagu toog o fa wuxuu yidhi nahaa rasuula nabig alle wuxuu diiday sal slm an tusbara in la xabiso si eh, loo dila iyadoo la toogana albahaa'imu waxyaabaha bahaa'imta ah, oo nafleyda ah in inta xabis la geliyo la xirxiro ama meel lagu asheero kadibna toogasho lagu dilo nabigeenna wuu diiday calayhi salaa slaam wuu diiday xalaalna kuma noqonaysa midda kale tacdiib ayaa ku jiro iyo tamiil nabigeenna wuu diiday calayhi salaatu wasalaam mujatimadii ayuu marka halkan taqriiban usoo deliishanaya xadidka afar kun afar boqol inkastay ku cadeen oo yaro istinbaad ay gelaysa xadidka afar kun afar boqol iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasai alamtul akhbarna maxamed ibnu zambuur ama zumbuur almaki وصدوق له أوهام قال حدثنا ابن أبي حازم هي عبد العزيز ابن أبي محوها ابن أبي ابن أبي حازم المدني وصدوق فقيه عن يزيد وهو من الهاد القرشي ومقبول عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ما يزيد عفوا ابن الهادي ويزيد بن الهادي وحاوي واثقة مكثر ويان الليثي عن معاوية بن عبد الله بن جعفر القرشي مقبولة lahu صuxba waa saxaabi laakiin sagiir ah qaala wuxuu yidhi mara rasul nabig ala sal l slm calaa unaasin dad wa hum iyagana yarmuuna ay toganayaan kabshan wan binabli leebab iyo falaaro ay ku toganayaan fakariha dalika arrinkaas ayuu aad u nacay wa qaala wuxuu yidhi laa tamuluu war ha suurad xumaynina oo ha cadaabina bilbahaa'imi hadashada iyo waxyaabahan xayawaanaadka ah hasuurad xumaynina oo si xun ha u dilin way faidaa dabaxtum faaxsinuu adibxa oo kale wa waa diida nabigeen sal slm saadna xalaal kuma noqonaysa cadaabna lagu mudani xadiika afar boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam bn qutay bn saciid qaala xadaana hushayn bn bashir alwaasiti waaiqatun habtun yursilu yudallis wayursilu arsaal khafiy saas miya saas miya tdliis iyo irsaal khafi wa weliba tdliis taswiya axsanta waa yahay can abi bashir jacfar ibn iyaas wa iqaة min ahbat الnaas fi saciid ibni jubayr can saciid ibni jubayrin wa iqaة tabtun faqih can bn cumar cabdillahi bn cumar khaaab radi allahu tacala anhuma qal wuxuu yihi lacana rasul rasulka ayaa nacladay salى اllahu alayh wali wslam man qof ayuu nacladay ittakhada ka yeeshay shayan shay fiihi ruuxu ay naf ku jirta haradan yool iyo meel u toogta ka dhigto nabiganuna caladay digaag meel ku xir libaax muxuu ahaa nool xataa meel ku xir oo dee muxuu aadan dili aad dili weyday aad dili weynin cafwan wax nool intaad soo qabata meel ku xirta kadibna aad ku toog barata nabigeenna qofka samey uu nacladay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiik afkun afar boqol iyo laba afartanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimaam nasai caleyh raxmat ullah akhbarna camar ibn cali falaas qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan qaala xadaثana shucba qaala xadaثani minhaal alminhaal ibn camr alasadi mowlaahuma saduuqun rubama wahim can saciid ibni jubayr can ibn cumar radi allahu ta anuma qal abdulahi bn cumar samictu rasul baan ka maqla sal sl qol isagoo la lacana allahu alla weyne ha lacnado man qof ha lacnado maala suurad xumeeyey ama si xun u dilay bilxayawaani xayawaanka xadiidka afar kun afar boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi alayh mt akbarna suwayd ibn nasr almarwasi qaala xadaثana qaala anbana cabdullahi mubaarak waa imaamkii المروزي عن شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري واثقة رمي بالتشيع عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحuu yidhi laa تتakhiduu hakaya yeelanina شhayئa شhay فiihi gudihiis ay ahaata ruuxu ruux iyo naf ay ku jirta غaraضan شhay aad yool iyo meel aad toogataan haka dhigana haka dhiganina ayuu nabig sal الlahu عليه وsلم weliba nacladii horena waad ogeydeen oon soo marnay xadiidka afar kun afar boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiis صaيixa qala imam bna mamed ibn cubayd alkufi waa saduq qaala xadaana cali ibnu haashim alkhazaaz waa saduq shayac can aclaa ibni saalix atamimi saduqun lahu awhaam can cadiy bni haabitin can saciid ibni jubayr ibn cabaas radi allahu ta anma rasuulka al sl sl rsulken wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha ka yeelanina cadiy ibnu haabit waa soomar la socdaya laa tattakhiduu ha ka yeelanina shayan shay fiihi ruux ay ruux ku jirta qaradan shay aad toogataan ood ku toog barataan ha ka yeelan ayuu nabig yidhi sala allahu calayhi waali wasalam halkan ayaa ayada casharka ku istaagay ahayd marka intaan yar labadan baab oo mid walba muxuu ahaa min hada xadiid midka laba xadiid ayaan raacinaa insha allahu tabaaraka watacaala wakhtigan wax yar oon aad u badnayn ka dhiman lakiin insha allah waad gaarsiina man qatala qofkii dila cusfuuran shimbir bikayri xaqihaa xaqeeda la'aanteed u dila dembigiis muxuu noqonaya ama xuunkiis muxuu noqonaya ayuu baabkan u xadiidka afar kun afar boqol iyo iyo shan iyo afartanaad waa daciif qaala alimaam nasai alay ramat lah barna qutayb saciid qaala xaddaثana sufyaan can camr ibni diinaar can suhayb can cabdilaahi ibni camr ibni caasi yarfachu qaala wuxuu yidhi abdlah bn camr man qofkii qatala dilay cusfuran shimbir iyo famaa fowqa wixii ka sarreeya bikayri xaqihaa xaqeeda la'aanteed u dila sa'ala allahu alla weyna wuu weydiiyaa caza wajalla canha xaggeeda yowma alqaamati yuu weydiiyaa iila waxaa la ya rasuulka allow famaa xaqua xaqeeda muxuu qaal wuxuu yidhi xaquhaa xaqeeda an yadbaxa waa inuu gowraco an tadbaxa waa inaad gowracdo oo fatakula aad cunto walaa taqطac ha goynin ra'saha madaxeeda ha goynin oo ha dilin oo fatarmiya fa yurma walaa taqطac ra'saha ha goynin kadibna maxaa idiin qoran fayurma kadib fayurma la tuuro biha iyada intaad kaw ka siiso kadibna aad tuurta ha yeelin weeyaan xadiidka afar kun afar boqol iyo waa daciif xadiidka dabcan laakiin asal ahaan nusuusta kitaabka sunnada nabigeena alayhi salaam ayaa u markaad kaci usuus shareecada in ciyaar loo dilo maya xadiidka afar kun afar boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid daciif isna قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا محمد بن داود المسيسي قال حدثنا أحمد بن حنبل وإمامك قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني بن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمر بن الشريد qaala samictu ashariid yaquul isagoo samictu rasul ba kamal sal slm yaquul isagoo leh man qatala qof dila cusfuran shimbir cabatan ciyaar u dila caja uu dhawaaqa ila allah alweyne uu dhawaaqa caza wajal yowma alqiyamati maalinta qiyam yaquul wuxuu le ya rabbi rabbiyow ina fulaan hebel qatalni wuu ii dilay cabatan ciyaar buu ii dilay walam yaqtul manfaca inaad igu intifaaca iima dilin baabu nahi reebeliska rabi baabkan baab yahay can akli luxuumi aljalaala bakti cunka amaba saxara cunka neefka ah oo waxyaabaha baktiga ah ama saxaraha i waxa cuna neefka ah ama geel ha noqdo amaba wixii la midka ah hilibkeeda in la cuna oo lisu dayo baabkaan u baabiya ila hilibkeedii wuu hallaabay jirkeedii dhanba wuxuu noqday wax fiican ma ahan xadiidka afkun afar boqol iyo toddobaiy afartanaad oo xadiis xasan ah qaala alimaam nasri caleyh raxmatullah akhbarana ama akhbaranii cuثmaan ibn cabdillaahi qala xadanii suhayl ibn bakaar qala xadana wahib ibn khaalid can ibni taawus cabdillahi weyaan can camr ibn shucayb can abihi oo muxuu ahaa shucayb ibn maxamed ah can jaddihi an abihi muamed eh, an abihi an abihi ma idin qoran mise an abihi moxamed ibn cabdillahi bn camr qala wuxu yidhi maratan can abihi wa qaala maratan can jaddihi labada saasuu yidhi weeyaan marka hadduu jaddihi yidhahda war ma lahan cabdillahi bn camr buu noqonaya ana rasu rasuulka al sala allahu calayh wali slm naha wuxuu diiday yowma khaybar maalinta khaybar can luxumi lxumri dameeraha ilbahooda ayuu diiday alahliyati ee gurya joogta wa caljalaalati saxaradaaqa xoolaha ah an ukuubiha ataa in la koro haddii ay geel tahay an akli lamiha iyo w lamidka la kori karo an akli lamiha hilibkeeda la cuno intaba nabigan waa diiday sal slm maxaa yeelay dhididkeeda xataa waa wax fiican maahan baabu nahyi reebadiska reeb ah, ah, ayuu baabkan u baabya an labani aljalaala bakti cunka iyo saxaro cunka hasha ah amaba neefka ah caanihiis in la cabo diidinaysudiid ayuu baabkan u baabya xadidka afar afar boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alي ramat la akhbarna ismaciil mascuud aljaxdari qaala xadaثana khaalid bn xaarif qal xadana hishaam ibn curwa qaala xadaana qataada can cikrima can ibni cabaasin radia allahu taala cbdulahi bin cabaas nahaa rasul rasul wuxuu diiy sal slm can ilmujahama neefka la baktiyey oo lagu fariistayo saas wax culus inta la saar saa lagu baktiyey ama neefta lagu xiray walabani aljalaala neefka bakti cunka ama saxara cunka ah canihiis wuu diiday washurbi in laga caba min fi siqa sibraarka afkiisa in muxuu ahaa afka la saarto intaba nabigeena waa diiday salى اllahu عalayhi waaalih wasalam intaa waxaa noo gebagabo bifadli min rabbina tabaaraka watacaala kitaabkii daxaaya waxaan aad u geli doonaa insha allah tabaraka watacala haddii ilaahay uu noo yasiro sabtiga soo socda in aan kitaabu اlbuyuuc oo aad iyo aad loo wada danayna shaqadeennina hadda muxuu ahaa reer isli waa taqaanaano beycaas ayaa muxua baabkeenna u batay marka ayaan bilaabi doonaa ilaah noo yasir subxana wa tacaala hada wallah وsى اه وsلم عبد رسول مصطفى